u diyaarsanayn su-aashaas meel in lagu qoro weyn wa huwa mafcuulu biigu alsmu waa isim mafcuulu biigu waa isim halkaas waxaa caddaatay ficilna maahan xarafna maahan mafcuulu biigu isimkaasoo almansuubu oo la nasbiyo oo la kordhigay mafcuul biigu majruur xarfu jar asliya lagu jaray ma noqdo marfuucna ma noqdo laakiin waa dhici kartaa inuu mafcuulu biigu noqdo majruur bixarfi jarin zaa'idin mafcuulu biigu ma noqon karo majruurun bixarfi jarin asliyin mid xarfu jar asla lagu jaray ma noqon karo laakiin muxuu noqon karaa majruurun bixarfi jarin zaa'idin kaas waa noqon kara waa mansuub mafcuulu biigu wa huwa mafcuul biigu alsmu waa ism alladii waa isimka yaqacu uu ku dhaco calayhi korkiisa alficlu ficilka ficilkiyaa ku dul dhacay wadaalika mihaalki naxwi qowlika waa hadalkaa tiraahoo kale darabtu zaydanaan garaacay hadda garaacidaadii zayday ku dul dhacday zayd waa isim waana mansuub garaaciddii ma asaga dushiisay ku dhacday waa kaasaa mafcuulu bih waa shaygii la sameeyey warakibtu lfarasa faraskii ayaan koray rukuubkii koritaanku faraska korkiisu ku dhacay ka darabtu ficlu wafaacilu zaydan mafcuulu bih rakibtu ficlu wafaacilun alfarasu mafcuulu bih raabteeda maanta looma baahna waa la yaqaanaa maxamed muxyidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaquulu waxaan leeyahay almafcuulu bihi yuطlaqu waxaa lagu iطlaaqaa cinda naxwiyiina naxwooleyda agtooda calaa maa lafdi istajmaca calaa maa lafdigii istajmaca kulansaday oo aruursaday halaaثata umuurin saddex arrimood isim kulansaday saddex arrimood aa mafcuulu bihi lagu iطlaaqaa alأwal arrinka ugu horeeya an yakuuna sman lafdigaas waa inuu isim yahay falaa yakuunu lmafcuulu bihi ma noqdo ficlan aw xarfan labadaas midna ma noqdo waa inuu ismi waa haani arrinka labaadu kulansaday an yakuuna isimkaasu mansuuban waa inuu yahay falaa yakuunu lmafcuulu bihi ma noqdo marfuucan kula rafciyey walaa majruuran kula jarayna ma noqdo oo xarfu jar asliya lagu jaray laakiin xarfu jar zaa'ida waa lagu jari karaa qur-aanka marka la joogana zaa'id lama yidhaahdo ee maxaa la yidhaahdaa sila hal taraa min fuquurin fuquuran hal taraa samada ma ku aragtaa min fuduurin falliiran meel ay ka kala dilaacday ama ka qarartay ma ku aragtaa samada bal fiiriya maya lagama yaabo hal taraa min fuduurin mintu waa silo fuduurin waa mafcuul biigii fuduuran wey waa mafcuul bihigi marka min silaa waa lagu jeri karaa hadii carabi tahayna min zaa'idahad iska leedahayba wa haaliu arrinka saddexeeya oo uu kulansaday isimka mafcuulu bihiga laleeyahay an yakuna waa inuu noqdo ficlulfaacili faacilka ficilkiisii qad waqaca mid ku dhacay caleyhi korkiisa waa inuu dul dhacay ficilkii faacilku sameeyey faacilku wixii uu sameeyey dushiisa waa inuu ku dhacay wlmuraadu laakiin meeshaan fahan ficilaa ku duldhacay macnaheeda faham waalmuraaddu macnaha loola jeedo biwuquucihi dhicidiisoo calayhi mafcuulka uu ku duldhaco tacalluquhu waa in ficilku ku tacalluqo bihi mafcuulka saasaa loola jeedaa ficilku waa inuu mafcuulka ku tacalluqo sidaasaa loola jeedaa sawaaun waxaa isku mid ah akaana noqoye daalika tacalluqaasu calaa jihati hubuuti sugnaansho jidkeed iyo dhinaceed calaa jihati hubuuti sugnaansho jihadeed naxwu fahimtu darsa darsigii waan fahmay fahimtu waan fahmay addarsa fiiri hadda fahamkii faacilkii fahimtu mutakalimka faacilkiiya ficilka uu sameeyey waa fahmidda fahmiddu darsigay ku tacalluqdaa waana lagu sugayoo laga anfimaa fahamka waa lagu sugaa darsiga waa fahmay uu leeyahy laga anfimaa ma fahmin ma laha marka fahamku meeshuu ku tacalluqaa waa darsiga weliba waana loo sugaa am kaana ama ha ahaado tacalluqaaso calaa jihati nafyi in laga anfinayo nawo lam afhami darsa darsiga ma fahmin hadda fiiri lam waa xarfu nafyi wa jasmu qalbi afham waa ficilkii mudaarici jasmaday faacilka waa damiir musatir ujuba suran ana adarsa waa mafcuulu bih hadda fiiri fahamku darsiga kuma duldhicin waaba laakiin waa ku tacalluqaa meesha aad fahamka aad leedahay ma aanan fahmin waxaad leedahay dersiga marka ficilkan oo ah lam afham afham ficilkaa ku tacalluqa ah, ficilkaa ku tacalluqa marka lagu leeyahay ficilkiya ku dul wuquucaas wuxuu noqon karaa xisan wuxuu noqon karaa macnawiyan labada waa noqon karaa xisan waa noqon karaa darabtu zaydan zaydan garaac garaacidda ujeeday ku duldhace rakibtulfarasa faraskan koray koritaanku adoo ujeedu ku duldhaca faraska kaas waa xisi macnawina waa noqo kartaa ittaqullaaha allah ka baqa allah nafculu biha laleeyahay ah. soo ma jeedin taqwadu maxay le allahay ku tacalluqdaa axadka laga baqayaa alla ah soo ma jeedin ittaqullaaha soo ma jeedin ittaqullaaha waxaa leedahay tacalamtu barta tacalamtu lmas'alata ah, barashadaadu mas'aladay ku tacalluqdaa ah, waa ku tacalluqaad leedahay ee eh, hadda waxaad u jeedo masalada ku duldhacay maa jira maya laakiin waa ku tacalluqa tacalumkaagii wuxuu ku tacalluqaa waa mas'alada marka waxaa leedahay marka lagu leeya maxaa loola jeedaa ficlu faacili qad waqac calayh an yakuuna ficlu faacili qad waqac waxaa leedahay almuraad biwuquuci waa inuu ficilku ku tacaluqo ah. sawaaun akaana daalika tacaluqaas ha noqdo calaa jihati hubuuti waa lagu sugaa naxwu fahimtu darsa am kaana calaa jihati nafyi naxwu lam afhami darsa labada midku noqon karo anwaacu lmafcuuli bihi mafcuul bihiga nuucyaalkiisa haada maxaluhaa qaala wuxuu ihi maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf ibn اajrumi wa huwa mafcuulu bihi qismaani duu qismayni waana qaybood binu saaxiibu noqo duuda maxaa usoo qadara ku dhawaaq adiga ha cabsana duu maxaa usoo qadara maa sidiisa u daayo wa huwa mafcuulu bihi qismaani laba qaybood wey maxaa duu usoo qadara aduu mayla socotaa yariisku haye maxaan usoo qadara intaasa laga mubtadaha iyo qabarka waxaa shardi ah inay ismudaabiqeeyaan marka haddee huwa waa mufrad mudakara damiir u laabta qismanina waa muan ma ismudaabiqaynayaan laakiin huwa maxaa mudaabiqaynaya duud duudaa mudaabiqaynaya marka lafdigii mubtadahii qabar mudaabiqaynayaan soo qadara si mubtadahii qabarku isku waafaqaan wa huwa mafcuulu bigi qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiibo wey daahirun waa mid daahira wa mumarun iyo mid mumara faaahiru labadaas u qaybsan mafcuul bih daahir iyo mumar faaahiru mafcuulka daahirkaa maa kii weeye taqadama uu soo hormaray dikru la sheegidiis mafcuul bihi daahira waa noo soo hormaray waa noo soo hormaray labadaas wey wlmudmaru mudmarkiina qismaani duu qismayni laba qaybood mid saaxiiba weeye mutasilun mid la xidhiidha bicaamilihi caamilkii nasbiyey lianna damiira laa yatasilu ilaa bicaamilihi adamiir laa yatasilu ilaa bicaamilihi damiir wax aan caamilkiisahayn lama xidhiidhsano haddaad maqasho damiir mutasila waxa uu la xidhiidhsanaa waa caamilkiisii ku camal falay waa caamilkiisii ku camal falay waxa uu la xidhiidhsanaa soo ma jeedin marka maxaa yala damiir wax aan caamilkiisahayn lama xidhiidhsano hadduu rafcisan yahay waxa caamilkii rafciyu la xariirsan yahay damiirku fii maxali rafci markuu yaalo hadduu fii maxali jari yaalana caamilkii jarayuu la xidhiidha hadduu fii maxali nasbi yahayna caamilkii nasbiyuu la xidhiidha damiir laa yatasilu ilaa bicaamilih adamiir laa yatasilu ilaa bicaamilih hmm. waxaad leedahay marka laba u qaybsamaa damiirku mutasilun mid la xidhiidha bicaamilih wa munfasilun mid ka soocan can caamilin labadaas u qaybsama mid caamilkiisii nasbiyey waa mafcuul bihi damiirkaanu caamilka nasbiyey mid la xidhiira iyo mid ka soocan labadaas u qaybsama falmutasilu midka la xidhiira caamilkiisa itnaa cashara waa labiyo toban labiyo toban wey itnaani lilmutakalimi wa khamsun lilmukhadadi wa khamsun lilghaa'ibi waa sidaa tiqiinay wahiya labiyo tobankii darabani anuu igaraacay wey zaydu ninkii zaydaa darabani anuu igaraacay darabani laba miisaan axraabay ninta kale adaa laga raba maxaa waa waxaad taqaano oo wax badan ku soo maray daraba ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab ni anu lilwiqaayo mabniyun cala alkasri laa maxala lahu min alcraab walyaau waxaa tidhahdaa horta intaadan gaadhin darabani daraba ficl maadin mabnin cala fatxi laa maxalla min alxraab wa faaciluhu damiiru mustatirun jawaasan taqdiruu huwa yacuudu calaa zayd ila waxaan idhi zaydun darabani zayd marka huwa aad iska leeda faacil wa nuunu lilwiqaaya walyaau damiiru mutasil mabniyun cala sukuuni fii maxal nasbi mafcuulu bih marka yaadaasaa mafcuul biya maxayna tustaa mufrad mudakara amase mufrad ah, mu'anafa waa iskugu mid iyada lilmutakalim waxba ay tustaan mutakalimkaas wuxuu noqon karaa mudaker wuxuuna noqon karaa mu'anaf waxay tustaa yadaasu lilmutakalimi waxda wa zaydun zayd darabanaa anaguna garaacay daraba ficl maadi mabni calى fatxi laa maxala lah min alcraab wafaacilu damiiru mustatiru jawaazan taqdiruhu wayaxudu calaa zayd ma damiiru muttasilu mabniin calى sukuuni fi maxali naصbin mafcuul bih waay naa maxay tustaa lilmutakalimi almucadimi nafsahu aw macahu gayru waa iyadi khalaas sidaas ku wad wa zaydun zayd darabaka aduu ku garaacay kaaftaasaa mafcuul bigiya wa zaydun zayd darabakii gabadhii aduu ku garaacay wa zaydun zayd daraba kuma labadiinaanu idin garaacay wa zaydun zayd daraba darabakum ma inin dhigaa ya darabakum raggiinan badanuu idin garaacay wa zaydun zayd darabakunna dumarkiinan badanuu garaacay wa zaydun zayd daraba wuxuu garaacay hu ninkii maqnaa wa zaydun zayd daraba wuxuu garaacay haa gabadhii maqneed wa zaydun zayd daraba waa garaacay huwa zaydku humaa labadii maqnaayeen wa zaydun zayd daraba waa garaacay hum raggii badnaayo maqnaa wa zaydun zayd mubtada soo wada qadaro daraba waa garaacay huwa zaydku hunna dumarkii badnaayoo maqnaa taasu waa mafcuulu bihi mutasil ah oo caamilkiisa la xidhiira craabtiisa waa la yska wada rabaa dhammaan insha allah walmunfasilu damiirkii ka socmay caamilkiisaoo mafcuulu bihiga ahaa waa damiir oo mafcuulu bihi ah oo caamilkiisii ka socmay itnaa cashara labiyo toban wahiya labiyo tobankii iyaaya aniga waiyaana annaga waiyaaka niho adiga waiyaaki gabadhiha adiga waiyaakumaa labadiinna waiyaakum raggiinaan badan waiyaakunna dumarkiinaan badan waiyaahu ninkii maqnaa waiyaaha gabadhii maqneed waiyaahumaa labadii maqnaayeen waiyaahum raggii badnaayoo maqnaa waiyaahunna dumarkii badnaayoo maqnaa fiiri meeshan waa kuu bilaaba ayada mid walbaa laguu bilaaba kadib abaa lagu rabaa inaad si saxa ku keento oo aad ka qiyaasato iyaaya waxaad tidhahdaa maa akramta taada iska kordhi maa akramta miyahu adugu ma adan karaamayn ilaa iyaaya anigaad ikraamayn fiiri marka maa akramta maa naafiyatun akramta ficlun wa faacilun ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camal lahaa mabniin cala sukun la maal lah min raam iyaaya iyaa damiiru nasbin munfasirun mafcuulu bihi mabniin cala sukuni fi maal nasbin la ya-da keligeed wey wax mafcuulka iyaaya ah, waxaan rabaa iyaadaas keligeed wey iyaadaas keligeed wey iyaa damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniin cala sukuni في maal mabi wlyaa xarfu daalu lilmutakalimi waxda dhe iyaaya iyadaas keligeeda xarfu daalu lilmutakalimi waxda haddana taada kordhig maa akramta niyaho maadan karaamayn ilaa iyaana annagaadna karaamayn annagaadna karaamayn maa naafiyatu akramta ficlu wa faacilun ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camla lahaa mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab iyaana iyaa damiiru nasbin munfasilu mafcuulu bihi mabniin calaa sukuuni fii maxal nasbin naa xarfun daalun lilmutakalimi wa macahu gayruhu waxaad tidhahdaa lilmutakalimi almucadimi nafsahu aw macahu gayruhu naa xarfun daalun waa xarf Ah, naab iyaada isma iyaada keligeed isma oo mafcuul biigiya kuwaana waa xuruuf tusaya mafcuulkan cidda loola jeedo waa xuruuf lawaaxiq a ah la yidhahdaa mafcuulkay ay haleelaan si loogu garto cidda loo isticmaalay naa xarfun daalun lilmutakalimi almucadimi nafsahu aw macahu kayru lawaaxiq a ah la yidhahdaa sharxay kugu imaanaya lawaaxiq iyaaka godtaada markaa waxaad tidhaha maa akramtu anugu ma aanan karaamayn anugu ma aanan karaamayn ilaa iyaaka miyahu adiga maahan maa naafiyatun akramtu ficlan wa faacilun ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa xaml laha mabniin calaa sukuuni laa maxalala min acraab iyaaka iyaa damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniin calaa sukuuni fii maxali nasbin wاlkaafu xarfu daalu lilmukhaadabi almudakari waxda xarfu daalu lilmukhaadabi اlmudakari lilmukhaadabi اlmufradi اlmudakari xarfu daalu lilmukhaadabi اlmufradi اlmudakari waiyaaki taada god markaad soo qadaraydo ficilka iyo faacilka faacilka damir mutakalim ka dhig maa akramtu anugu ma anan karaamayn ilaa iyaaki gabar yahay adiga maahane maa naafiyatun akramtu ficlan wa faclin ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa xaml laha mabniin cala sukuuni laa maxal lah min alcaraab iyaaki iya damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniin cala sukuuni fii maxal nasbin walkaafu xarfun daalun lilmukhaadabati mufradati lmu'anasa mabniyun cala alkasri laa maxal lah min alcaraab wa iyaakumaa taada iska god maa akramtu anugu maanan karaamayn ilaa iyaakumaa labadiinan maahanayn maa naafiyatun akramtu ficlu wa faacilun ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun laa xamla lahaa mabniyun calaa sukuuni laa maxala laha min alicraab eh, iyaakuma iya damiiru naصbin munfasilu mafcuul bihi mabniyun calaa sukuuni fii maxali naصbin kumaa alkaafu xarfu khiaabin wlmiimu xarfu cimaadin wlalifu xarfu daalun cala taniin waiyaakum soo qadar ficilka iyo faacilka taadana god maa akraamtu anugu maanan karaamayn ilaa iyaakum raggiinaan badan maahani maa naafiyatun akramtu ficlu wa faacilun ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun laa camal lahaa mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alixraam ilaa iyaakuma iyaa damiiru nasbi munfasilun mafcuulu bihi mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin kuna xarfu daalun lilmukhaaabaati xarfun daalun lilmukhaaabaati xarfun daalun lilmukhaaabaati lilmukhaababaati macnaha lijamacati inaas almukhaabaat wey lijamaacati inaas almukhaabaat waiyaahu taada saas rabta u shaqla marka aa ka gudubtay melebakashada maa agramta adugu maadan karaamayn ilaa iyaahu ninkii maqna maahan daarabtana maxaa leedaha maa akramtu anugu maanan karaamayn ilaa iyaahu ninkii maqna maahan meel rabta ka shaqla marka aa laga gudbay meelhebla ka shaqa khiyaar alwisi markaa saddexdaas dariiqa ay ku socotaa ha isku qalde ha sii dayn waa lagu sheegeen waa ammaane sooxif wa iyaahu maa akramto anugu maanan karaamayn ilaa iyaahu ninkii maqna maahan maa naafiyatu akramtu ficlu wa faacilu ilaa adaatu istinaa'in iyaa damiiru naصbin munfasil mafcuulu bihi mabniyu calaa sukuuni fii maxali naصbin walhaau xarfun daalun lilghaa'ibi اlmufradi اlmudakar nin keligiisu maqana tusi iyaahu laakiin iska ilaali weliga allah marka laga hadlayo oo hadaasoo kale u laabayda mufrad mudakar oo haa'iba layskuma yidhaah waxaa la yidhahdaa wadamiiru yacuudu calى allah aw calaa lafdi اljalaala waxa weeyaan si baabkaas dadaa ku kufee ha kufinu ha simbirixan ilahay maad leeda waa qaaib waa maqan warba igama hayo miyaad leeda waa iga maqan ya mahiya waa qatar waa layska ilaaliya meelahaas oo kale waa lagu simbirixdaa ee makhluuqaadan ka hadlayna haddee waiyaahaa taada saa rabta u shaqlo hadde shantan dambe maa agramtu anigu maanan karaamayn ilaa iyaahaa ma naafiyatun akramtu ficlu wafacilun ilaa adaatu istinaa'in iyo damiiru nasbin munfasil mafcuul bi mabniyun cala sukuni fii maxa nasbin humaa xarfun daalun lilghaa'ibayni aw ilghaa'ibateyn laba maqanu tusa labadaas mudakarna waa noqon karaan mu'anafna waa noqon karaan marka labadaba waa u ku bannaanta waxaa leedahay xarfun daalun lil muana alaaib lilmuana alaaib iska dhig lilmuana alaaib ah, mulaqan lilmuana alaaib mulaqan mudakarna ha noqdo ama muanas ha noqdo kala qaad male ah, humaado lilmuana alaaib waiyaahum waxaad soo qadarataa ficilkii iyo faacilkii taada saa rabta ushaqa maa akramtu maa akramta taad rabtaad dhigi kartaa ma akramtu maanan karaamin ilaa iyaam raggii badnaayo maqna maahanin ilaa daad waxaad tidhahdaa maa naafiya akramtu ficlun wa faacilun ilaa daatu istinaa iyaa damiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniyun calaa sukuuni fii maxal nasbin hum xarfun daalun lijamaacati dukuuri alghaa'ibiin lijamaaca lijamaacati dukuuri alghaa'ibiin aad leedahay wa iyaahuna soo qadaro ficil iyo faacil taada saa rabta u shaqlo maa akramtu maa akramta maanan ma adan karaamayn ilaa iyaahuna dumarkii maqna maahane maa naafiyatun akramtu ficilun wa faacilun ilaa daatu istitnaan mulqaatun laa camala lahaa mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab iyaa damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi mabniyun calaa sukuuni fii maxali nasbin hunna xarfun daalun lijamacati اlinaaثi اlghaa'ibaat xarfu daalun lijamaacati اlinaaث alghaa'ibaat maxamed muxyudiin cabdilxamiida wuxuu ku yidhi waa noqdaa wuu noqon waayo laakiin hadda halkaan xaa keenay waa noqdaa ismawsul mafcuul bihi waa noqdaa waa noqdaa wa aquulu waxaan leeyahay maxamed muxidiina hadlaa oo sharxi raba matnigii wa aquulu waxaan leeyahay yuu yidhi yanqasimu lmafcuulu bihi yanqasimu waa qaybsamaa almafcuulu bihi ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa alawalu kan ugu horeeya aldaahiru waa daahir wahaani midka labeeyana almudmaru waa mudmar hadda daahir iyo mudmar amaaba la halmaamo waqad carafta horaad u soo garatay anna daahira daahirka maa lafdi weeye yadullu tusa calaa macnaahu biduuni ixtiyaajin isagoon u baahan ilaa qariinati takalumin hadlid calaamadeed aw khitaabin la hadlid calaamadeed aw qaybatin maqnaasha calaamadeed isim tusayo maqsuudkii iyo shaygii loogu talagalay isagoon waxaas u baahnayn kaasaa la yidhaha daahir wa ana almudmarana maa lafdi weeye laa yadullu aan tusayn calaa macnaahu ilaa biqariinatin calaamad maahane calaamado min haadihi اlqaraa'ini ahalaaثi saddexdan qariino ka mida qariinat takallum aw qariinat khidaa aw qariinati hayba fa mihaalu daahiri mafcuulu bigii daahirkaa mihaalkiisii daraba muxamedunaa wuxuu garaacay bakran daraba ficilkii maxamedun waa faacilkii bakran waa mafcuulkii oo isim daahira noqday wayadribu khaalidun khaalidaa garaaca camran ee hadda mafcuulka waxaa nasbi karaa waa ficil maadiya waxaa nasbi karaa waa ficil mudaarica waxaa nasbi karaa waa ficlu amar intuwaa nasbi karaa ficilkii maadigaah mafcuul waa nasbi karaa miaalkiis uu noqday daraba muxamadun bakran mafcuul biig waa nasbi karaa mudaaric isagoo wayadribu muxamadun camran wayadribu khaalidun wayadribu khaalidun camran waqadafa waa soo goostay ismaaciilu zahratan ubax ubax ayuu soo goostay oo beertii ka soo gooyey qadafa ficlulmaadin wey mabniin cala fatxi laa maxal loo min ixraam ismaaciilu faacilu qadafa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aqiri man yujiibu can su'aalin mushkilin geesiyaal saasaa la rabaa saasaa la rabaa haye bal ku fiirino fiiri miaalka haddaan aan ceraabayo qadafa ismaaciilu zahratan ismaaciilu maxaa loo tanwiini waayo ismaaciilu loo dhihi ismu ladii laa yansarifu mal maanic min asarf wuxuu yahay waxa sarfiga u diiday alcalamiyatu wاlcujma jazaka allahu khayr wazaadaka allahu xirsan wafahma haaqiba waxifdan qawiya maa sha allah qadafa ismaaciilu zahratan qadafa ficlu maadi mabniyu cala fatxi la maxal lahu min alcraab ismaaciilu faacilu qadaf marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri zahratan mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhirih wayaqdifu mudaaric iyo maad waa isku mid mudaaric haddana u bedel wayaqdifu waa goosana ismaaciilu ismaaciil zahratan ubaxu goosana yaqdifu ficl mudaaric marfuucu litajarud min anaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih ismaaciilu faacilu yaqdifu marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih zahratan mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhirih taas waa isimkii daahirka ahaa wayanqasimu lmudmaru mudmarkii waa qaybsamaa mdmarkii almansuubu la nasbiya ilaa qismayni laba qaybood u qaybsama mafcuul biigu saw daahiriyo mudmar ma noqdo daahir waa aragnaye mafcuul biiga damiirka laba u qaybsama laba nooc wey maa laba xabo laba mir maaha waa laba nuuc kiiba labaiyo tobanu sii noqona laba nuuc u qaybsama alwalu qismiga ugu horeeya almutasilu waa damiir mutasila su-aal adag yaa ka jawaabaya mid adag wey marka Ah, haye damiirku waa mutasila lyidhi yuu la xidhiirsana caamilkiisu la xidhiirsana sax jazaaka allahu sha allah allah ku barakey saasaa la rabaa caamilkiisu la xidhiirsana lianna damiira laa yatasilu ilaa bicaamili damiir baa wax kaleba la xidhiirsana waani nuuca labeeya almunfasilu waa midka caamilkiisii ka soocmay almunfasilu waa soocmay yuu ka soocmay can caamilihi saasaad leedahay ama almutasilu midkii la xiriirsaday caamilkiisa fa huwa daabidkiisu waa kana fa huwa midka caamilkiisa la xiriiraa maa damiir weeye laa yubtadaw bihilkalaamu hadalka aan lagu bilaabo karin walaa yasixu uusan ansaxayn wuquucuhu dhicitaankiisa bacda ilaa uu dhaco filikhtiyaari khiyaarka dhexdiisa hadalka laguma bilaabo karo adoo khiyaar lena ilaa ka gadaal ma dhigi kartid haddii gabay iyo daruuratu shicir uu ku yimaado waa gaar laakiin adoo khiyaar le bacda ilaa ma dhaco marka mutasil maxaa lagu yaqaan laba calaamo hadalka laguma bilaaban karo adoo khiyaar lena bacda ilaa ma ridi karti haddaad gabay ku dhex jirto waa dhici karta sidaasu ina maali ugu imaanay ajruba hadaad fahamto adig inta iska dayn xog kale ina maali u akrisan karta ta ta u kaado inta kaleo dhan aad arshiyada si aad fadhiiseen laakiin sax faa najruun haddaan najruun fahmina kawaa ka fahmi mayo ma ujeedaa xaa la socda ina maaligintaasuu keena wadu tisaalin minhu maa laa yubtada walaa yali ila ikhtiyaaran abada ha waxna lama socda intaasaad halkaas ku qaadayd intiiya nadmi lagaaga dhigaa si aad ugu wardido se kaaga lug soo ma jeedi waa sidaas marka maxaa la yidhaha mutasil fahuwa mutasil maa damiir weeye laa yubtadau aan lagu bilaaban karin bihi damiirka alkalaam hadalka laguma bilaaban karo fiir haddee aduguba fiiri darabanii ya-daas ma lagu bilaaban kara hadalka wax ku bilaabi kara maba le xataa aduur ku dhawaa haddee ayada ka bilow maba lagu dhawaaqi karaba marka hadal laguma bilaaban karo walaa yasixu mana ansaxayo wuquucu dhicitaankiisa bacda ilaa ilaa ka gadaal inuu dhacaana ansixi me fi likhtiyaari daruuro haddaan laga hadlayni khayaar aada leedahay ah, fi likhtiyaari waxaa laga ictiraasa layska ilaalaa fi shicir shicirka qofkan gabyaya khiyaar ma leh gabayga hadba jiidana ah, isaga hadba dhinac u jiida ah, laakiin qofka khiyaar kale ma dhacayo oo hadda fiiri adiga ya-dan keligeed ya-daasoo sidaasoo keligeedoo reeban aduu ilaa ka gadaal ma dhigi karta maa darabtu ilaa hadde ku dhawaaqba ku dhawaaqi raba labada suuray karo ha ma dhacdo maa darabtu ilaa maba lagu dhawaaqi waa kaasaa mutasil daabidkiisi iyo xadkiisii a lagu sheegay hadha waa lagaa rabaa waama almunfasilu waama almunfasilu midkii ka socmay caamilkiisa fa huwa caamilkiisa midka ka socmay maa lafdi weeye yubtadaw lagu bilaabo karo bihi maaga alkalaam waa lagu bilaaban karaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu ir iyaaka waaba lagu bilowda hadalka sooma jeed isagaaba lagu bilowda aayadduba halkaas ka bilaabata sooma ir hadalkiaba lagu bilo aayadaaba lagu bilaaba iyaaka waa kaasaa bacda ilaana waa dhici kara bacda iyaaka waa naga maanta dhan soo wadnay maa darabtu ilaa iyaaka ir bacda ilaa dhaca ilaa iyaaka marka bacda ilaana waa dhaca hadalkana waa lagu bilowda saasaa lagu yaqaan munfasilka wa ama almunfasilu fa huwa munfasilku maa lafdi way yubtadaw bihi lagu bilaabana alkalaamu wayasixu uuna ansaxaya wuquuqu dhicitaankiisaoo bacda ilaa uu dhaco filikhtiyaari khiyaarka dhexdiisa ma ahan gabay dhexdiisa walilmutasili mutasilkii ina cashara lafdan labiyo toban lafdiyaa usugnaaday mutasilku labiyo toban lafdiyuu alawalu kan ugu horeeya alyaau waaya wahiya yaadaasu lilmutakalimi qof hadlayu sugnaatay alwaaxidi oo keligiisa waajibu waxaana waajiba an yufsala in lagu kala bixiyo baynahaa ya-daas iyo wa bayna alficli ficilka nasbiyo ku camal falaa binuuni nuun nuunta tusamaa lagu magacaabo nuuna wiqaayati nuunul wiqaayo in lagu kala saaro a waajiba intaasuu dhihi doona ina maali wa qabla iyo nafsi nuun wiqaayatan walaysay qadmadin wal sidaasu dhihi doonaa soo ma jeedo waxba ku kordhima waa intaas ah, intuuba sheega ah, marka kan faham naxwo waa fahamtay daad inta fahamtay inta nafta caqli awooddaada inta iskuugee ah, inta kaleeto waa iskaga raaxayso naxwo markaad halkaan aad fahamto haddaadan fahminna waxa weeyaan wax ka dhib badan ma lahaa len waxaadan fahmayn oo lagugu dul akraayo waa culays marka halkan ynu kula dhaafin dhib dambe waxaa waajiba ya-daas iyo ficilka nasbina in lagu kala saaro oo loo dhaxaysiiyo nuun magaceeda la laidhaha nuunulwiqaaya sidaasaa waajiba naxwo aطaacanii waa u adeecay muxamadun fiiri aacanii muxamadun aطaacanii muxamadun fiiri adaaca ficlu maadin mabniyu calى اfatxi laa maxala lahu min alraabi aad leeda fiiri aطaaca ficlu maadin mabniyu cala fatxi laa maxala lahu min araab ni anuunu lilwiqaaya mabniyu cala kasri laa maxala lahu min araab walyaa damiru mutaصil mabniyu calى sukuni fi maxali naصbin mafcuul bihi muqadam mafcuul bihi muqadama wey محمد فاaعل أطاaع مؤخر مرفوع وعلاaمة رفع dmة ظاaهرة في akhره hadda ydii oo aacani yadaasaa mafcuul bi ah waa damiir oo mutasil ah oo mafcuul bihi noqday ficilka nasbiyana waa maadi mudaaric iyadoo lagu nasbiyo haddana kutusaa wa yuiicuni waxay adeeci doona bakru yuiicu ficl mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib wاljaasim wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii akiri wa nuunu lilwiqaaya walyaau damiiru mutasil mabniyun cala sukuuni fii maxal nasbi mafcuul bihi muqadam bakrun faacilu yudiicu muakar marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakiri hadda maxalushaahidku waa maxee yudiicunii yaadaas waa damiir mutasiloo mafcuulu bihi noqday intaasuu ka raba ficilka nasbiyeyna waa maxay mudaaric ayadoo ficil amar nasbiyo dana kuu keena waa adicni iyo adeec yaa bakru bakro bakro iyo adeec adicni iyo adeec adic ficlu amrin mabniyun calaa sukuuni laa maxala la min alicraab wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu anta ni ama liwiqaaye waliyaa damiiru mutasil mabniyun calaa sukuuni fi maxal nasb mafcuulu bihi ya xarfu nida ma naaba adcu mabniyu calى sukuni la maxal min اlcraab bakru munaada mufradu calamu mabniyu calى dami fi maxali naصbin wاhaani lafdiga labeeya oo damiirka mutasilka uu iska leeyahay naa wey wa huwa lafdigaasu lilmutakalimi qof hadlayo u sugnaaday mutakalim almucadimi weynaynaa nafsahu nafsadiisa aw amase macaw la jirkiisa uu ahaaday kayruhu kayrkiisa oo waa lala joogaa koox uu hadla naxwo adaacanaa waana adeeceen abnaa'unaa carruurteenni adaacanaa wayna adeeceen abnaa'unaa wiilasheenni adaaca ficlulmaadi mabniin cala alfatxi laa maxlala min alcraaq naa damiiru mutaصilu mabniyun calaa sukuuni fii maxal nasb mafcuul bihi muqadam abnaau faacilu muaqarun marfuucu wcalaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri abnaau mudaaf naa damiiru mutaصilu mabniyun calaa sukuuni fii maxali jarin mudaaf ilayh whaaliu lafdiga saddexeeyo damiirka mutasilka oo mafcuul bihiga noqday u sugnaaday alkaafu lmaftuuxa waa kaafta la kordhigay wahiya kaaftaasu lilmukhaadabi mid lala hadlaayo u sugnaaday almufradi la kala yeelay almudakari oo lab laga dhigay naxwu aطaacaka wuu ku adeecay ibnuka wiilkaagii aطaaca ficl maadi mabniin cala اfatxi laa maxala lahu min alإxraab wاlkaafu damiiru mutasili mabniin cala اfatxi fii maxali nasbi mafcuul bihi muqadam ibnu faacilu muaharu marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii akhirihi ibnu mudaaf wاlkaafu damiiru mutasili mabniin cala اfatxi fii maxali jari mudaafu ilayh waraabicu lafdiga afreeya alkaafu lmaksuura waa kaaf oo la hoos dhigay wa hiya kaaftaasu lilmukhaadabati gabar lala hadlayo ayay u sugnaatay almufradati la kali yeelay almu'anafati gabadhaasoo almu'anafati la dhadigeeyey nawo adaacaki gabar ah wuu ku adeecay ibnuki wiilkaagii adaaca ficilmaadi mabnin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab wاlkaafu damiiru mutaصilu mabniyu al mabniyu cala alkasri fii maxali nasbi mafcuul bihi muqadam ibnu faacilu muaqaru marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri ibnu mudaaf alkaafu damiiru mutaصilu mabniyu cala alkasri fii maxali jari mudaaf ilayh wاlkhaamisu lafdiga shaneeya alkaafu lmutasilu bihalmiim wاlأlif waa kaaf uu la xidhiiro miim iyo alif oo kumaa la yidhi alkaafu wey almutasilu kaaftaasoo uu la xidhiidha bihaa kaafta almiimu iyo walalif wahiya kaafta alifta iyo miimtu la xidhiidhaan lilmuhana muhanay u sugnaadeen muhana almukhaababi lala hadlaa muطlaqan xaalan la kala qaaday sawaaun kaana mudakaran ow mucanafan wey naxwu aaacakumaa abnaaukumaa aaacakumaa amase zaydun zayd adaacakumaa labadiina waa inin adeecay mubtado soo qadaro zaydun zayd adaacakumaa labadiina waa inin adeecay saanu icraabayna zaydun mubtadon marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri adaaca ficl maadi mabniyn cala fatxi laa maxala min alcraab wafaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yaxudu calى zayd kumaa alkaafu damiiru mutaصil mabniyn calى dami fi macal nasbi mafcuul bihi wاlmiimu xarfu ximaad wاlalifu waxaad tidhaahdaa kumaa miimta almiimu xarfu cimaad wاlalifu xarfu daalu al taniya sidaasaad leedahay markaasaa leedahay wljumlau min alficli wlfaacil wlmafcuuli fi maxali rafcin khabaru mubtadai mubtadii oo zayd ahaa jumladaas khabar uga dhig raabitna yaa ah waxaad tidhahdaa waraabit baynahumaa faacilu adaaca dheh wsaabixu lafdiga wsaadisu lafdiga lixeeyaa alkaafu waa kaaf almutasilu kaaftaasoo almutasilu uu la xidhiira bihaa kaafta almiimu miim uu la xidhiiro waxdaha keligeed miimtu xaalay tahay wa hiya kaafta miim keligeed uu la xidhiirto lijamaacati dukuur jamaaco rag ahay u sugnaatay almukhaadabiina jamaacadaasoo lala hadlaa naxwu adaacakum ah, zaydun zayd adaacakum waa inaan adeecay warkiina waa yeelay zaydun soo adaaca ficlu maadi mabniin cala fatxi laa maxala min alcraab wa faacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiruhu yaxudu calaa zayd kun alkaafu damiiru mutasilu mabniin cala dami fii maxal nasb mafcuulu bi wlmiimu calaamati jamci dukuur wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuulu bihi fii maxali rafcin khabaru mubtaday wاraabitu baynahumaa faacilu adaaca wsaabicu lafdiga todobeeya alkaafu waa kaaf almutasilu kaaftaasoo almutasilu ay la xiriirto bihaa kaafta annuunu nuun nuuntaasu almushadadatu la shaday wa hiya kaaftaasuna lijamaacati inaaf jamaaca dhadiga ayay u sugnaatay jamaacadaasoo almukhaadabaati lala hadlaa naxwu zaydun zayd adaaca kuna gabdha yahawaynin adeecay zaydun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirihi adaaca ficlmaadi mabnin cala alfatxi laa maxala lahu wa faaciluhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru wayaxuudu calaa zayd wاlkaafu damiiru mutasilu mabniin cala dami fii maxali nasb mafcuulu bihi wnuunu calaamatu jamci nisw wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali rafcin khabaru mubtada waraabitu baynahumaa faacilu adaac whaaminu lafdiga sideedeeya alhaau waa haada almadmuumatu la goday wahiya haadaasuna lilqaa'ibi mid maqanay u sugnaatay qaa'ibkaasu almufradi la kali yeelay qaa'ibkaasu almudakari oo lab ah naxwu zaydun zayd adaaca waa adeecay hu ninkiiu adeecay maqnaa zaydun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhiri adaaca ficlmaadi mabniin cala alfatxi laa maxala la min alexraab wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru wa yaxudu calaa zayd walhaw damiiru mutasinu mabniin cala dami fii maxal nasbi mafcuulu bihi wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuulu bihi fii maxali rafcin khabaru lmubtaday waraabitu baynahumaa faacilu adaac wataasicu lafdiga sagaaleeya oo u sugnaaday mafcuulu bihiga damiir mutasila ah alhawaaha haadaasoo almutasilu almutasilu uu la xidhiiro bihaa haada alif alif wa hiya haada alif la xidhiiraa lilghaa'ibati gabar maqanay u sugnaatay almufradati la kali yeelay haa'ibadaasoo almufradati la kali yeelay haa'ibadaaso almu'anafati la dhadigeeyey naxwu zaydun zayd adaaca waa adeecay haa gabadhii zaydun mubtadoon marfuuqun bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirih adaaca ficlumaadi mabniin cala alfatxi laa maxrala min alcraab wfaacilu damiiru mustatiru jawaasa taqdiruhu yaxudu calaa zayd ha damiiru mutasil mabniin cala sukuuni fii maxali nasb mafcuulu bihi wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuulu bihi fii maxali rafcin khabaru mubtaday waraabitu baynahumaa faacilu adaaca talow sagaal miaal haddaan exraabnay inta kale ma fahmayaan mase waxa weeye inta kalena ama hadhow sabab ka dhigtaan intan lama exraabi maya iska dhamaysta wاlcaashiru lafdiga tobneeya alhaau waa ha haadaasoo almutasilu uu la xariira bihaa haada almiimu miim iyo walaliif alif waa ha miim iyo alif la xariiro maxay tustaa wahiya haadaasu lilmuana muanay u sugnaatay muana alqaa'imin muqan muطlaqan xaalaan la kala qaadin ha kala qaadin maxaa looga jeedaa sawaaun kaana mudakaran aw mucanaa naxwu adaacahumaa zaydun ninkii zayd ahaa adaaca waa adeecay humaa labadii maqnaayeen zaydun mubtado marfuuqu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhiri adaaca ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab wa faacilu damiiru mustatilu jawaasan taqdiru wayaxudu calaa zayd humaa damiiru mutasil mabniyun cala sukuuni fii macal nasmi mafcuulu bihi waljumlatu min alficli walfaacil walmafcuulu bihi fii maxali rafcin khabaru mubtaday waraabidu baynahuma faacil adaac waay wlxaadi cashara lafdiga toban iyo koobeeya alhaa-u waa ha haadaasoo almuttasilu ay la xidhiidsatay bihaa haada almiimu miim waxdaa keligeed xaalay tahay ha oo miim kaliyu la xidhiirto wahiya ha miim kaliyu la xidhiirto waa hum ama him lijamaacati dukuuri jamaaca labahay u sugnaatay jamaacadaasu zaydun mubtado marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri adaaca ficlu maadin mabniin cala fatxi laa maxalla min alicraaq wafaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru yaxudu calaa zayd hum damiiru mutaصil mabniyu calى sukuuni fi maxali naصbin mafcuul bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacil wاlmafcuul bihi fii maxali rafcin khabr mubtade waraabitu baynahuma faacil adaac waثaani cashara lafdiga labyo tobneeya alhawaha haadaasoo almutasilu ay la xiriirsatay bihaada anuunu nuun almushadadatu la shaday wa hiya haada nuun shidanu la xiriirto lijamaacati linaaf jamaaca dhadig ay u sugnaatay alqaa'ibaati maqanaxw adaacahuna zaydu zayd adaacahuna gabdhihii wuu adeecay maqnaa zaydun mubtada marfuuqu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daa'iratun fii aakhirih adaaca ficlmaadi mabnin calى fathi laa maxlala min اlcraab wafaacilu damiiru mustatiru jawaasa taqdiru huwa yaxudu calى zayd huna damiiru mutasiru mabniyin calى اfatxi fii maxal nas mafcuul bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fiihi maxala rafxin khabaru mubtaday wraabitu baynahumaa faacilu adaaca damiir mutasila oo mafcuul bihi dhacay waa naga haray waxaa noo haray munfasil aa noo haray wlmunfasili damiirka munfasilkaa oo caamilkiisa ka socan itnaa cashara lafdan labiyo toban lafdi aa u sugnaaday u fiirsada marka qaabka darsigu ku socdo haddaadan fahmin hadhow kuma xeshe karta matniga markaan joognay labi-iyo tobanka damiir oo mutasilka aho mafcuulu bihiga noqotay labaan ka icraabnay ama saddex inta kalena ka qiyaasaan ku munfasilka matniga markaan joognay labiiyo tobanka waa raab soo ma sharax markaan nimid labi-iyo tobankii munfasilkaaydan haddana raab ma waxaad sugaydaa labi-iyo tobanka munfasilkaana in la raabo say ku dhec ilaa matniga lagu soo raabay mase adiga qaama haddaad raabteeda taqaana qaalama raabi taqaniya taas ma dhici karto labi-iyo tobanka munfasilka halkaan kusoo raabnay matniga isla dersiga ka qiyaaso hadda carabka mari aha markaa arabka mari aha walilmunfasili damiirka munfasilka waxaa u sugnaaday ina cashara lafan wahiya labiyo tobankii lafi iyaawe murdafatan xaal ay tahay mid la fangeliyo gadaal looga daray bilyaa-iya ya-daasoo lilmutakalim u sugnaatay waxdow keligiis xaal yahay ow amase naa ayaa gabaal looga daro la fangeliyey Ah, fangalka waa lahaha mootada moota taqaana idinku faras ma taqaana mootada qofka saaran qofka gadaal ka saaran marmar soo laba islama korto kaas dan baa la yidhaha murdaf oo mid la fangeliyo irdaaf waa saas iyo way murdafatan xaalay tahay mid la fangeliyey bilyaa-iya ah, ya-daas lilmutakalima xaalay usugnaatay ya-daasu mid hadlaya waxdow keligiis xaalu yahay ow amase naa a la fangeliyey lilmucadimi mid weynana mid weynayna xaalay u sugnaatay nafsahu nafsadiisa ow amase maxawla jirkiisa kayruhu uu yahay aw bilkaafiya la fangeli maftuuxatan xaalay tahay kaaftu mid la kordhigay lilmukhaadabi xaalay u sugnaatay mid lala hadla mukhaaab almufradi la kala yeelay almudakari la labeeyey ow bilkaafiya la fangeliyey kaaf almaksuurati la hoos dhigay lilmukhaadabati xaalay kaaftaasu u sugnaatay gabara la hadla almufradati la kali yeelay almuanafati la nadigeeyey walaa yakfa kaama qarsoona calayka korkaaga baaqi macrifatulbaaqi inta hartay gershada walaa yakfaa ma qarsoona walaa yakfaa ma qarsoona calayka korkaaga macrifatulbaaqi inta hartay gerashadeeda sax miya xuni dhiga walaa takfa miyuu dhigaa waaba saas waa iyaduna fiicanta labaduba bannaane alaykadaas kala dhex gashay faacilkii ficilkaa banayday labadaba eh walaa takfaa kama qarsoona calayka korkaaga macrifatulbaaqi amsilada inta hartay garashadoodu kama qarsoona saas kuwa wasaxiixu qowlka saxiixa khilaafaa ku jire naxwana lagamaba waaye khilaafe qawaacidka muhiimka ah laga qabsadaahe khilaafkana waa la bartaa markii sursuur ay kaaga hor timaad aad ku fakatide meel katara markay kaa gasho aad ku fakatid khilaafka waa la bartaa naxwada ah, marwa mar waxaa jirta qaacidadii raajaxeed aman ixraabka ku wadi karin wasaxiixu qowlka saxiixa ana damiira damiirka huwa iyaa wey iyaaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakuna iyaahu yaa ah, damiir yaa ah mafcuul biha iyaada Ah, kuwa ka daba dhacayana waa xuruuf maahan asmaa maxaa leedaha magacooda lawaaxiq halkuu kuugu sheegi doonaa insha allah waصaxiixu qowlka صaxiixa ana damiira damiirku huwa iyaa weeye wa ana maa bacdaa waxa gadaalkeeda ku suganna lawaaxiqu waa kuwa soo haleelay lawaaxiqdaasoo tadullu tusayda cala takalumi hadlid aw ilkhitaabi la hadlid aw ilqaybati maqnaasho taquulu waxaa leedahay iyaaya aniga keligay ay adaacad talaamiidu ardadu adeeceen soo hormarintaasaa keligeed laga qaataa qaacidadu waxay tahay taqdiimu lmacmuuli calaa caamilihi yufiidu اlxasra ama qaacidada si kale u dhig taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu اlxasra taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu اlxasra horumarinta la hormariyo shay xaqiisu yahay in gadaal la mariyo muxuu faa'iidaynaa koobid xasri hadda fiiri iyaaya waa mafcuulu bih adaacana waa ficil oo nasbiyey iyaadan adtalaamiiduna waa faacilkii iyaaya halkay ahayd in la dhigo gadaal ficilkiiyo faacilka in laga dabamariyo haddaad aragto shay meeshuu lahaa laga soo hormariyey xasriyuu faa'iidaynaya maa xaqu takiir horumarinta la hormariyo shay xaqiisu ah gadaal in la mariyo muxuu faa'iideeyaa yufiidu اlxasn lafdigii kalena waa la mid taqdiimu macmuul macmuula la hormari ila iyaa iyaaya soo maahan macmuul waa mafcuul bihigi waa macmuulkii lagu camal falay yaa laga hormariyey calaa caamilih oo daaca ah taqdiimu macmuul calaa caamilihi ah. yufiidu اlxasra koobid ah, marka isku koob daacada iyaaya aniga karigay ay adaaca talaamiidu ardadu i adeeceen iraab adaa lagaaga rabaa inaad tidhahdo iyaa damiiru nasbin munfasilun mafcuulu bihi muqadam mabniyu cala sukuuni fii maxali nasb iya yadana waliyaa xarfun daalu lilmutakalim waxda waad leeda adaaca ficil maadi way atalaamiidu waa faacilka wamaa adaaca talaamiidu fiiri damiirka munfasilka maxaa lagu yaqaanaa hadalka lagu bilaaban karaa soo laguma dhihin saasaa lagu tus iyaaya waa lagu bilaabo soo ma jeedin iyaaya iyaaya saasaa lagu bilaabo haddana maxaa kaloo lu yidhi damiirka munfasilka xaa lagu yaqaan bacda ilaa u dhaca soo maahan waa kana miaalkeeda isagana wamaa adaaca talaamiidu ardadu ma adeecin ilaa iyaaya aniga maahan qof kale ma adeecin fiir ayadana waa xasri kale ilaadaasaa keenayda xasriga labaduba waa xasrisan yihin wa minhu waxaa ka mid a qowluhu tacaala iyaaka adiga keliga ilaahayo aan nacbudu caabudaynaa wa iyaaka adiga keliga ilaahayo aan nastaciinu kaalma kaa dalbayna soo ma jeedid icraabteeda abaa lagaa raba lagaaga fadhiya adiga unbaa lagaa raba iyo wa qowluhu tacaalaa amara allah wuxuu amray allaa tacbuduu inaadnaan caabudin ilaa iyaahu asaga maahan cid kale inaadnaan caabudin alla amray amara ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraabi wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala allah dhe huwa yacuudu cala allah allahu celi anlaa tacbudu waa an iyo laa laysku shiday an muuntii iyo laamtia laysdhex geliyo laysku idqaamay an muuntii reebaneed an waaa tiha waxaa tidha mufasira anta waxaa la idhahdaa xarf waxaa la idhahdaa an an mufasiraة mabniyu calى sukuuni laa maxal lah min اraab waa xaraf waxbaa lagu fasiraa waa xaraf an mufasiraةu mabniyu calى sukuuni laa maxal lah min اraab laa waa naahiyadii ficilka mudaaric jasmi jirtay laa taxzan laadii wey laa naahiyatu mabniyu calى sukuuni laa maxal lah min اraab tacbudu waa afcaal khamse la jasmiye tacbudu ficl mudaaric majzuubu bila waxlaamatu jasmi xadfu nuun wa waawljamaacati damiiru mutaصil mabniyun calaa sukuuni fi maxal rafcin faacil wlalifu faariqaة bayna waawilmufradi waawljamacati ilaa adaatu istinaa'in mulqaat la camal laha mabniyun calى sukuuni laa maxal lah min alcraab iyaa damiiru naصbin munfasil mafcuul bihi mabniyu calى sukuni fi maxali naصbin wlhaau xarfun daalun ha isku dhihin cala alqaa'ibi iska ilaali waa hadi lagu sambirxa jiray qaar ay yidhahdeen cala alqaa'ibi mid naga maqan oon war naga haynay u laabeen waa allah dhe waa meel khatar ah marka waxaad tidhaahdaa walhaaw xarfun daalun calaa lafdi ljalaala ow cala allah iska ilaali oo carabkaaga ka iman haa'ibay u laabeen mhm. walhaaw mhm, mhm. xarfun daalun cala allah iska dhe culimmada gabanle waxay dhaha xarfun daalun cala almufradi almunazahi can idukuuri walunuha aladi laa yaqiibu caalim اlgaybi wالshahaada ay saas u icraabeen marka mufrad mudakar oo haa'ib aha isku mudakar lama yidha subxaan allah intaasaa kuugu filan halaag mudakar lama yidha muanas lama yidha alle carabkaaga ka ilaasho carabkaaga ka ilaasho hayehe halkaas uun ku joojayna wallah subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaaraka calaa nabiyina moxamed kaasaan fiirayna bal berri sida loo shaqeeyo